bay noqonaysa maqaadida badnaa luqata luqa ahaan waxaa loogala jeedaa waa ashay ma almalquut waa waxa la helo yaa luqta la yidhaahda culamada fiqigu luqta waxay markaa u yaqaanaan maa wujida min xaqin muxtaramin gayri muxrazin laa yacrifu lwaajidu mustaxiqahu waa wixii la helo ee xaq ah xurmale muxtaram ah yani xurmale oo dhowrsoon oo in la dhaco aan la ogolayn oo gayr muxraz ah aan ilaashanayn qofkan helayna aanu garanaynin ciddii lahayd waxaa ku soo aroortay axaadiis oo u asala baabkan waxaa ugu caansan xadiidkii zayd bn khalid الjuhani radia allahu tacala canhu fi صaxiixayn ana الnabiya salى اllahu alayhi waslama su-ila can luqطaة الdahabi aw اlwariq nabiga waxaa la weydiiyey lacagtii la helayey faqaala acrifu cifaasaha wawikaaha uma carifha sanata fain jaءa saaxibuha wailaa fashaأnuka biha waxaa kale oo la weydiiyey nabiga alayhi الsalaatu wasalaam can daalaة اlbil faqala ma laka walaha dachha faina macaha xidaaءaha wasiqaaha taridu اlmaءa wataأkul الshajar xata yalqaha rabuha su-ila can daalaة اlganm faqala khudha fainama hiya laka aw liakhiika aw lidi'b lacagtii la helayay baa la weydiiyey nebigu deetana wuxuu yihi calaamadaheeda garo oo kitaabka inoogu iman doono tafaasiisheedu kadibna sanad iyo boohi haddii markaa qofkii lahaa aada aragto de waad markaasin haddii kalena istanfiqha yani iska nafaqayso iska isticmaal haddii markaa qofkii lahaa maalin uun kuu yimaadona waad umagdhabaysa geeli baa la weydiiyey la helayo markaasuu yihi maxaa kaa galay iska nabadgeli iskaga tag kabaheedii bay wadataa yani uma baahna wax loo xiro qofkeedaas iskaga socotaa biyaheediina way helaysaa cunadeediina way helaysa wa lo adiga geel uu kaaga baahan yahay baadida geel waxay kaaga baahan tahay ma jirtee nabadgel tii arigaa la weydiiyey wuxuu yihi nabigu alayhi salaatu wasalaam qaado maxaa yeelay ama adiga ayaale ama ninkii lahaabaa yeelanaya ama yeyga iyo bahalaha cunay xadiidkaas iyo axaadiid kaleba way ku soo aroortay waana u asal guud ahaan yani fi ljumla culamadu way ku ijmacsan yihiin wixii la helo in la qaadayo marka waxyaalaha qaar laga reebo wuxuu halkan musanifku kaga hadli doonaa multaqidka qofkii wax qaadanayay maaratay baadida qofkii qaadayay shuruudihiisa waxaa kale oo eh, laga hadli doonaa eh, xoolihii la qaadayay noocyadooda ama adduunkaa la helayo waxyaalaha baadida noocyadeedii iyo noocee la ogolyahay in la qaato iyo nooceen la ogola in la qaado iyo qaababka maaragtay waxa weeye ama ujeedooyinka shayga loo qaadayo waxaa kale oo laga hadli doonaa yaboohintii iyo axkaamteeda waxaa kaloo musanifku halkan uu ku tilmaami doonaa in allahu tacaala xukunka gacanta multaqidka gacantiisani ma gacan amaanaha mise waa gacan damaan ka waajibo waxaa kale oo la tilmaami doonaa oo laga hadli doonaa waxaa musanifku uu inoo tilmaami doonaa iyadana haddii ilaaha idhaa meelaha wax laga yaboohinayo iyo wixii markaa lamidka ah qaybinahaas ayaa kulley hadalku uu ku soo ururaya wuxuu ku bilaabay multaqidki iyo sifaatkiisii wuxuu yihi ida wujida alxur ida wajada alxuru rashiidu idaa wajada hadduu helo alxuru qofkii xorta ahaa ee aan addoonka ahayn addoonka axkaantiisi waa inoo iman alrashiidu ee rashiidka ahaa rashiidka halkan waxaa soo gelaya qofkii aan maxjuur caleyhi ahayn weliba si gaara waxaa musanifku halkan usii doonaya dadkii diin ahaan toosnaa diyaana ahaan dadkii toosnaa faasiq iyo kafir iyo waxa aan ahayn amaa inuu noqdo muطlaqu tasaruf sida inaanu sabi ahayn iyo inaanu qof waaran ahayn iyo taasi halkan maqsuud ma aha allahuma ilaa xukunkan horeda uu sheegay in la yidhahdo mooyaane lakin luqadadoodu kuwa way iska ansaxaysaa waa uu laga qaaday qofkii xorta ahaa ee rashiidka ahaa waxaynu markaa saari qofkii aan diin ahaan u toosnayn sidoo kale qofkii aan muطlaqu tasaruf ahayn isaga laftiisa inuu musanifku doonayo halkan inuu ku saaro iyaduna baciid maaha maxaa yeelay xukunkan uu sheegayo dee iyaga uma yaallo qofkii labadaa kulmistay hadduu helo buu yihi luqdatan baadi hadduu helo fii gayri اlxaram meel aan xaramkii maka ahayn hadduu ka helo fii mawdicin meella uu ka helo yu'manu alayha ama ya'manu calayha ay ku nabad gashan tahay oo aan loo baqayn baadi hadduu meel aan loogu baqanaynin ka helo fal awlaa sida mudani an ya'khudahaa inuu qaado weey yacni kuma waajib aha ee way u banaan tahay uun waanay u fiican tahay liqowlihi tacaala watacawanu cala albiri w altaqwa waa nooc tacaawuna waa iskaashi marka qofkii aad u uqaadood uhaysad alaabtii aad hayso waxa weeye waa arrin fiican laakin waajib kuguma amar haddaani dayacmayn wain kaana fii mawdici laa yu'manu calayha haddii markaa eh, waxaan la helayaa uu ku sugan yahay meel aan loo aamin ahayne laakiin loo baqanayo oo tuugtii iyo wixii looga baqanayo lazimahu buu yihi sheekhu waxaa ku waajibay an ya'khudahaa inuu qaado wa qiila waxaa la yihi fiihi qowlaani fi lxaaleyn waxba la kala qaadi maayo in loo baqanayo inaan loo baqanayne mar walba laba qowl baa ku sugan axaduhumaa midi waa yajibu lakhdu in la qaado ayaa waajiba wathani labaadna yustaxabu waa mustaxab wey waa xukunkii qaadista xukunka qaadista baadidu muxuu yahay haddii qofku sifaadkaa lasoo sheegay laga helo xurna uu yahay rashiidna uu yahay inuu qaado xukunkeeda laba dariiq buu musanifku ku sheegay dariiqa koowaad waa ka isagu uu maray oo waxaa la kala qaadayaa buu yihi meeshani ma meel shaygan loo baqanayaayoo tuug iyo maaragtay bahalo iyo waxyaale ay jiraan wa wax loo baqanaya mise waxaan loo baqanayn haduu wax loo baqanayo yahay haddaan loo baqanaynin waa iska mustaxabe waajibi mayso haddii loo baqanayana way waajibeysaa saasuu markaa yidhi taas waa dariiqo markaa laba qowloo meesha jiray ayay iswaafajiyeen oo ikhtilaafu axwaal ay ka dhigeen oo qowlba xaalad bu qawlkan odhanayo waa waajibna wuxuu ka hadlayaa xaaladda loo baqanayo qawlkan odhanaya waajib ma ahana waa xaaladda aan loo baqanayn marka waa ikhtilaafu axwaal xaaladaha kala duwane aqwaashu ma kala duwana bay dariiqadaasi leeda dariiqa labaad wuxuu leeyahy me meesha ikhtilaafu aqwaal baa jira aqwaasha imaamkaa meesha ku kala duwan waxba labaad xaalooda kala qaadi maayo in loo baqanay inaan loo baqanayni mar walba shaafici laba qowl buu ku leeyay qawl odhanaya mar walba baadi haddaad aragtay inaad qaadaa waa kugu waajib oo maxay u waajibtay siyaanata lilmaali min adayac idaacat lmaal ba adii kale meesha ka imanaysa xoolihii way dayacmayaane in la ilaaliyo iyaa layna faray markaa waajibkaa ayaa markaa uu waxa weeyaan qawlkaasi ku tegaya qawlka labaadna mayane wuxuu leeyay waa mustaxabo waa iska suna une waajib ma aha sababtuna waxa weeye ay markaa u waajibi weyday waxa weeyaan arrintani waa nooc icaana iyo ixsaan qaab samafal wey oo sideedaba luqadada qaadashadeedu waxay yidhahdeen laba macnaa ku jira fi luqadati macnayaan macna aliktisaab wa macna alamaanati walwilaaya nooc iktisaab baa ku jira oo waa nooc waa shaqaysi qofkan amaanada qaadaya maarata baadida qaadaya waa qof shaqaysanaya ilaan hadhow markuu yaboohiyo wixii isagaa yeelanaya soo ma markuu aduu dana u qaadanaya u isa siinaya marka de waa qof shaqataga dhinac markaa la eego waa nin da naftiisii u danaynaya macna aliktisaab baa ku jira dhinac kalena macna alwilaayati walamaana ku jiro waa nooc markaa amaano ah marka labada macnaba de midna waajib ma aha iktisaabkii meel kastood ka shaqaysan karsa ad ka shaqaysataa waajib kugu maaha aha ammaanadiina maaratay wadaaicdii qofki ku yihahdo alaabtan i hay in aad markaa uhaysa dee oo maarata bilaash ugu haysa iyaduna waajib ma aha iyaduna waajib ma aha halkanna dee iminka cid lacag kugu siinaysaa ma jirto marka mar hadday sidaa tahay waajib ma noqonaysa waxay iska noqonaysaa waa nooc ixsaana oo markaa ixsaankii sunnaha ahaa ayuun bay noqonaysaa waajib noqon mayso dariiqadaa markaa qawleynka sheegaysa ayaa rajaxan labadeeda qawlna qowlkaa waa mustaxab leh iyaa rajaxan waa karaahiya markaa inuu qofku ka tago luqadadii ou qaadi karayo mar haddii shuruudaha isaga laga helay luqadada laga hadlaya waa tii aan xaramka ahayn tii xaramku luqadada xaramku way noo iman doonta wuxuu yihi uma liyacrif haddaba markii uu qaado wuxuu u yar gudbay wax ku tacalluqa luqadada axkaamteedi liyacrif qofku ha garto wicaahaa weelkeeda iyo wacifaasaha daboolkeeda iyo wawikaaha lingaxeeda wa jinsaha jinsigeeda iyo wa tilmaanteed iyo waqadraha qadarka ay tahayba haasatan marka lacagay de wax noocaasa ay tahay waxyaalahaas in la garto ma waajiba ah, mise waa sunne awushdaci waxay nagu soo martay in ay waajib tahay laakiin waxaynu tilmaanay oo kutubtii kadambeysana aynu ku arkaynay in ay mustaxab tahay labada wajibo way jiraan qolo odhanaysa waa waajib macrifadani iyo qolo odhanaysa waa mustaxab qoladaba waajib odhanaysa waxay ka eegayaan xadiidkii dawata ku jirta xadidkii imika aynu akriyeynay xadid zayd bn khaalid aljuhani radi allahu tacala canhu fi saxiixayn icrif cifaasahaa wa wikaaha icrif marka waa amar garo maaragtay wicaageeda ama weelkeeda iyo dhingixeeda iyo daboolkeeda iyo wixii lamidka ah ma xadiid kasta kujirto icrif cifaasaha wikaah icrif cifaasaha wa wikaah marka cifaasku weelkana waa la dhahdaa weelkeeda marka wicaaga laftiisa cifaas waa lakin marka la jamciyo wicaa iyo cifaas haddii la jamciyo wicaagu weelkii buu noqonaya cifaasna wuxuu noqonayaa daboolkii laakin haddii cifaas keliya la sheego weelkii buu iska wada noqonaya marka daahirkaa amarka ayuu haystaa qolada odhanaysa waa mustaxabna amarka irshaad bay ku xambaarayaan irshaad unbay ku xambaarayaan ma aha calaa sabiil lwujuub ma maqsuudku waa inaan wixii aanu lumin hadaad wixii qaado waa inaana dayicin oo wixii qaab markaa u lumayo aanad la iman lakin hadaad meel gaara dhigtay calaamadihiisina waxa ka garatay inaad waxaan o dhan wada garataa waxba khasab maaha ood qadarkeedii arrimahaas o dhan wada ogaato adigoo wax badan ka garan ayaa laga yabaa dhowrku qof yidhahdo alaabtaas aniga luntay halaysiiyo intoo tilmaamaheedii markaaba eegta de aad markaa dib ka fiirin doonta markaa inaad marka hore sii garataa waxba khasab ma aha bayli wuxuu yihi wayustaxabu waxaa la suneeyaa an yushhida calayha markhaatiya inuu u sameeyo inay alaabtaasi ay tahay baadi uu helay waqiila yajibu wa waajibna waaba la yimi markhaati inuu sameeyo mawaajib baa mise waajib ma aha labadaa waji baa ku jira sida rajaxanina waa inaanay waajib ahayn kan waa waajib li xadiid buu haystaa man wajada luqطatan ama luqatatan falyushhid daway cadlin waliyaxfad cifaasaha wikaaha uma laa yaktum walaa yugayib fain jaءa rabuha fahuwa axaqu biha wailaa fahuwa maal llahi yu'tiihi man yashaa xadiid ciyaad bn ximaar almujaashici radia allahu taعala canhu fi sunan wa musnad imaam axmed xadiidkaasi wuxuu leeyahay sanadkiisuna waa saxiix ibn kahiir uu leeyahay man wajada luqطata falyushhid dhaway cadlin qofkii hela baadi laba qof oo lagu kalsoon yahay ha markhaati geliyo markaa de amarkaas wujuub buu keensanaya alamru yadulu cala lwujuub laakiin qoladaa hore waxay ku xambaarayaan cala nadbi waxaanay leeyihiin xadiidkii zayd ibni khaalidba kumay jirin markii uu yihi ya rasuul allah eh, lamaa su-il can luqat dahabi wa wil warq maxaa laga yeelaa baa laa wuxuu hi crif cifaasaha wikaaha uma carifha muu odhan waa ashhid calayha marka halkanna waxa un xaaraantee loo socdaa waa uma laa yaktum walaa yuqayibta taasaa loo socdaa inshaadkana waa iska wasiiladiisii une waxba waajib maaha waa mustaxab waxaa la diidayay waa alkitmaanu wاtagyiib inaad qariso oo maarata waxa weyaan sheegi weydo iyadoo maarata dadka ay daydayayaan taas way taxaaraantay wuxu uhi fain araada xifdahaa calaa saaxibihaa wuxuu halkan markaa ka gelayaa maqaasidda qofkii multaqidka ahaa laba maqsad u wey laba ujeedo maqsad kaloo saddexaad isagu xaaraana baa jiray maqsad waxa weeye maqsad lxifd in ujeedadiisu ay tahay uun qofkii waxaan u ilaali lahaa maqsadka labaadna waa atamalluk oo waa iktisaabki wa inaga ilahay laba macnaa meesha ku jira amaano iyo iyo wilaayo oo de xifdiga ayaa markaa maaragtay eh, ay ku dhisan yihiin iyo macnihii iktisaabka marka in ujeeddadiisu ay tahay aad ka faa'iidaysatid haddii ciddii u iman weyda taasi marka waa iktisaab waa qof shaqa maarata shaqaysanaya iyo in ujeedadiisu ay tahay in qofkii lahaa u ilaali arrin saddexaad baa jirto da iska qaada ah waxbana ha iyoboohin waxbana sidan toosun isaga qaado kaasi markaa isagu de waa dhac caadi iyadu baabulqasbi axkaamtii ay nagu soo martay weeyaan iyadu marka kaasi isagu markuu iska qaato waxa weya waa nin kaasib uun ah gacantiisani waa gacan damaan axkaamtii kaasibkii aa taqaanay ayuunbaa isaga halkan maraysa hadduu doonayo inuu isberi yeelo dawladdu isaga dhiibaya marku ciddii lahayd hadduu waayo wuxuu isaga dhiibaya dawladdu ohanaya igala wareegi isagu shaqo kuma laha haddaba wuxu uhi fain araada xifdaha hadduu doonayo inuu ilaaliyo calaa saaxibihaa qofkii lahaa lam yalzamhu tacriif buu sheekhu haddii ujeeddadu ay xifdi tahay yaboohin kugumay waajibin wa hada maa qalahu akaruun akaru asxaab saasay yidhaahdeen sababtuna de waxa weey ninkani waa iska mud muudaci oo kale waa wadiici oo kale alaabta loo dhiibtay waa iska gacan ammaano qofka markaa dee ammaanadu inuu xafidu meel ku hayo mooyaane inuu daydaya ciddii lahayd waxba laguma lahayn markaa ninkani waa nin un haye de wuu haynaya un ilaa inta cid u imanayso hadduu hadhow toola doonana de dawladdu isaga dhiibay culamada qaar na waxay yidhaahdeen mayane yaboohintii waa waajib yaboohintii waa waajib maxaa yeelay carifhaa sanatan waa kan nabigu alayhi الsalaatu wasalaam yihi marka in la yaboohiya waa waajib maxaa yeelay haddii loo la aamuso inta wixii la qabdo meel la dhigo kitmaan baabay noqonaysaa nooc qarina bay noqonaysaa xadiidkiina waa tim keliya walaa yaktum walaa yugayib imaam اxarameyn baa markaa kaa rajaxay iyo hazali ardaygiisii ahaa shaykeynkuna ama imaam nawowi raximah llahu tacalana rawdada ayuu ku doortay isagaa markaa muctamadkii noqonay sharf saxix muslimkana isagay ku tasiixiye waxa markaa muctamada culamada badankeedi culamada madhabka badankoodi lam yalzamu tacriif laakin waxaa muctamada yalzamu tacriif in la yaboohiyaa waa waajib maxaa yeele haddii kale qarin ayaa meesha iman karta wuxuu yihi wain araada tamallukahaa haddii ujeeddadiisu ay tahay waxaan inuu yeesho iyada muxuu samayn carafahaa sanatan tacriifkii iyo yaboohintii wuu waajibayaa halkan maxaa yeele de axaadiisi waa tii nafaraysa halkuu ka yaboohinayaa calaa abwaabi almasaajidi waalaswaaq masaajidada albaabadooda iyo suuqyada iyo wafi lmawdic ladi wajada fiihi meeshii uu ka helay meeshii uu ka helay iyo meelaha dadku isugu yimaadaan halkaa la isugu yimaada masaajidada iyo suuqyada masaajidka dhexdiisi markaa laga yaboohin maayo dee nabigu alayhi الsalaatu wasalaam waa kii diiday man samica rajula yanshudu daalata fi lmasjid falyaqul rad laa raddaha allahu calayk ama laa raddaha allah faina almasaajida lam tubna lihada wuu diiday nabigu alayhi الsalatu wasalaam ninkii waa wuxuu yihi qofkii la isagoo yaboohinaya yani daydeeya la arko waxaa yaa arkay le ilahay ma soo celiyaa la yidhaaho maxaa yeli masaajidada looguma talagelin marka masaajidada dhexdeeda laga yaboohin maayo laakin waxaa laga yaboohinayaa albaabada masaajidka meelahaasoo lagu dhajiyo de imika idaacadahoo maaratay laga iclaamiyo iyo telef telefishanada iyo wixii lamidka iyo meeshii laga helay maxaa yeelay halkaasaa u dhow qofkii ay ka luntay inuu kusoo noqnoqdu dee soo maarata kasoo raadsado wa yaquulu wuxuu odhan markuu yaboohinayo man daaca minhu shayun aw man daaca minhu danaaniiru war yay wax ka lumeen ama yay danaaniiri ka lumeen yay lacagi ka luntay saasuu odhan yay wax ka lumeenna wuu odhan karaa inuu jinsigii sheego warya lacagi ka luntay yay danaaniiri ka luntay yu doolar ka lumay wax noocaasa inu yidhahdana iyaduna waa wa qiila qiil wuxuu leeyahay in kana qaliila kafaahu an yucarifahu fi lxaal haddii waxani uu wax yar yahay imika inuu yaa arkay yaa arka yidhaahdo waxaan ujeeda yaale yaale alaabiyey ka luntay yaal inuu yidhaahdo iyun baa waajibiyo uma yatamalakuhu isla markiiba haddana markuu markaa cid arki waayo wuu iska yeelani waqudira alqaliilu qaliilkaa waxaa deetana lagu qadarayba bidinaari halkii dinaar waqudira bidirhami waxaa kale oo lagu qadaray hal dirham waqudira bima laa yuqطacu fiihi saariqu waxaa kale lagu qadaray waxa aan tuuga gacanta lagu jaraynin waظaahirulmadhabi buu sheekhu madhabka daahirkiisu anahu laa farqa bayna alqaliili wاlkaiir waa inaan wax yar iyo wax badan la kala qaadaynin imam shaafici umka wuxuu yihi saas kale laa farqa bayna alqaliil bayna qaliil luqadati wa kahiiriha luqadada teeda yar iyo teeda badan farqi uma dhaxeeyo waa halku musanifku daahir madhabka ka keenayo tu yar iyo tu badan wax yar iyo wax badan farqi uma dhexeeyo yacni mid walba sanad ayaa la yaboohinayaa hadaba mid yar iyo mid badan ilaa wixii taafihay waxyaalihii liitay miyuu ujeedaa sheekhu mise markuu leeyahay alqaliil walkaiir yani oo wixii macna lahaaya ilan wixii macna lahaa laftiisaa kala badana waxyaalihii taafiha iska liitay iyaga ma aha xaba timira iyo eh, hal dirham iyo wixii lamidka ah hal dollar iyo laba dollar iyo malaha kuwaa uma jeedo sheekuye wuxuu ujeedaa imaamku wixii macnale ee badan dee ee eh, dee maaragtay waxa weeyaan eh, dadku ay raadiyaan la daydayo saasaa markaa la isugu khilaafa tiibaa markaa qola markaa daahirkan madhabka daahirulmadhab waa dahirka cibaaradiisa cibaarada imaamka daahirkeedu waa sidaa wax yar iyo wax weyn aan la kala qaadin saasaa unka ugu qoran tahay laakiin culimadu qiilkan uu sheeku qiilka ka dhigay bay rajaxayaan in la kala qaaday wixii xaqiirka ahaa ee liitay iyo wixii macnaha lahaa ee de waxa weeyaan qofkii ka lumay ku cuslaa haddaba hadduu waxaan yahay wax aan maalba laga dhigana wax iska baaba-a uu yahay xaba timira iyo wixii lamidka ahaa kuwaasi waxba lama yaboohiyo yaboohinba male iyo qalinka yare iska de xabad qalin oo meelaha waddada aad ka heshay maxaad ka yaboohi hadaanu macnaba lahayn iyo kun shilin iyo wixii aadka u liita ee aan macnaba aduba kunka shilinayo malaha iyo qalinka toba walbay noqonayaan bal hadii dhinac laga eege qalibadu qaar qaar qaaliyaaba jire laakiin waxyaalaha aan qiimaha lahayn xabad beriisa iyo xabad qamadiya iyo wixii lamidka ahaa waxaasi waxba la yawoohinba maayo waad iska qaadanaysa waad ku ridaysa haddaad doonto waxay sheegaanba athar cumar bn khadaab radi allahu tacala canhu baa wuxuu arkay nin yawoohinaya xabad zabiibe waar xabaddan yaal xabaddan yaal markaasuu ushii ku bilaabay cumar radia allahu tacaala canhu ina min alwaraci maa yamqut allahu caleyh xalaal miiradka iska baarbaarkaa yani ilahay waa necab yahay xabad sabiiba maxaad eh, muxuu ahaaye eh, aad ka yaboohin inuu markaa leeyahay ala kulli hal taa waa la yska cunaya hadduu wixii yahay wax maal noqon kara laakiin yar hal dollar iyo wixii lamidka ah kaana waa tan uu sheeku sheegay kafaahu an yucarifahu fi lxaal imikuun inuu biqadri maa yucridu canhu saaxibuhu baa layi ilaa inta qofkii lahaa uu kaga jeedsanayo waxaan kale intee in baa la daydaya hadduu waxaan yahay wax maalin uu qofku kaga samrayo maalin baa la yaboohinayo hadduu waxaan yahay wax ilaa toddobaad qofku kaga samrayo ilaa toddobaad oo wixii ka dambeeya aanu dan ka gelaynin waxaan yahay wax qofku haddii uu dhow yahay un meesha uu yar eeg eeganayo sida qalinkii oo kale waar qalinkan iyuu ka lumay ha waa kaygii haduu meesh meeshii joogo hadduu meeshii iskaga tegay usoo noqon maayo waxbana kufali maayo qalin masaajid kaaga dhacay oo adigu markaa magaaladii u dhaadhacay aad xasuusatay dee baskaad soo raacaysaba ma dhabo soo ma markaasoo kale markuu yahayna dee muddadaa yaree ku firan ayuu yaraya boohinaya deetana wuu iskaga tegaya maxaa markaa lagu qadarayaa qaliilka maxaa lagu qadarayaa waa kan sheekhu inoo sheegay dhowr dhowr maaratay weji buu sheegay wuxuu sheekhu inoo sheegay qaliilka ama inta yar laba taqdiir oo la sameeyey mid waxa weeye inuu yahay hal dinaar wixii hal dinaara iyaa qaliila qoladaasi markaa waxay eh, waxay daliishadayaan xadiid cali radia allahu tacaala canhu ayaa hal dinaar helay deetana faatima radia allahu tacaala canha buu ula yimi deetana nabigii bay weydiisay faatima yaa rasuul allah dinaarkan cali soo helay huwa risq ullah waa arsaaqad ilahay siiyey buu deetana yidhi faakla minhu rasul l slam waakla aliyum fatima waa la iska isticmaala falama kaana bacda dalika atat imraatu tanshudu dinaar islaan markaa dinaarkii dhaydaysa ayaa markaa kadib timid faqala rasul ya caliyu addi dinaara war bal dinaarkii bixi caliyo abu daawud baa soo saaray laakin isnaadkiisu ma qawi ma aha isnaadkiisu sanadkiisu ma xoogana marka xadiidkaas hadduu asixi lahaa de wuxuu tusinaya dinaarkiina waxba la yaboohinay ilan risqun maaragtay waxa weeyaan risqullahi un waatan la yidhi iska isticmaala markiiba laakin xadiidku dee ma asixin qolyahan le waa hal dirha maaratay hal hal dirham dee dirhamka aad buu usii yaryahay oo tobankii dirham baa dee dinaar marka sarifka uu jaban yahay markuu qaalisan yahayna labiyo tobanka dirham iyaaba maaragtay iyaa ahaaba hal dinaar marka calaa ayati xaal qolada dirhamka markaa dirhamkii waxay u arkeen wax de iska liito aan aad u qiimo badnayn inuu yahay oo kale laakiin muctamedku waxa weeyi labadan midnaba si aan ahaynoo waa maa laa yukthiru faaqiduhu lsafa caleyh maa laa yukthiru faaqiduhu alsafa calayhi walaa yatuulu طalabuhu lahu gaaliban waa waxa inta badan qofku aanu ka na maaragtay kanixidda uu ka naxayo waayidiisu aanay dheeraanayn aanay wakti qaadanayni in badanna sida sida caadiga ah aan aada loo daydayn maa laa yak maa laa yaksuru asafu faaqidihi ala maa laa yukthiru alsafa faaqiduhu calayhi walaa yatuulu طalabuhu lahu gaaliba qaarkood waxay hahdaan ma laa tatbacuhu himmatu awsaat innaas waxa aanay dadka dhexe u taagin oo la eegi maayo bay leeyihiin kii dee baabaca ahaa kaasi isagu wax walba waxa laga shan boqol oo shin ka hari waayo kii taajirka ahaa ee de lacagta badan haystayna la eegi maayo isagu haddii kun ka luma xataa inaanu dareeminba baa laga yaabo oo inuu kun ka dhacayba aanu dareemin marka kaana isagana laga qiyaas qaado lakin dadkii dhexe dabaqadii dhexe ha laga qiyaas qaato l wixii aanay maaragtay himadoodu aanay raacin kaasaa markaa wuxuu noqonaya wixii taafiha qaliilka ah wuxuu yihi wayajuuzu tacriifu yaboohintii axkaanteedii weeye wayajuuzu waxaa banaan atacriifu yaboohintii fi sanatin sanad in la yaboohiyo mutafariqatin kala geygeysan kala tagtagsan kala qayb qaybsan yani loo kala dhexdhexeeyo intuu bil yaboohiyo inu iska fadhiisto laba bilood aan waxba yaboohin haddana bil dambe uu yaboohiyo shan bilood hadduu doona israaciyo uu haddana iska mashquulo markii laysu geegeeyun baa la eegayaa inta bilood aad yaboohinaysa laba iyo toban bilood oo dhamaystiran ma tahay hadday haan tahay de waa caadi maxaa yeeley xadiidku de waa iska itlaaqay oo carifhaa sanatan sanad yaboohi dee ninkaas sanad buu yaboohiyey mar hadduu labiya toban bilood yaboohiyey ama xidhsanaadaan ama kala maaratay tagsanaadaane ninkaasi sanad wuu yaboohiyey wa qiila qiil baa wuxuu leeyahay laa yajuuzu mayane ma banaana walawalu adharu wil musanifku kon la ma ma banaana dhihi sanadkii waxaa laga fahmayaa sanad xidhiida curfi ahaan iyaa loo fahmayaa sanadku sanad xidhiida inuu yahay oo de haddii qofku inagii soo maraynay gurigan sanad baan kaa kirayay haddii la yidhaahdo iyo sheekha isaga way noo soo marto isagu wuxuu rajaxayey inay maarata ansax ahayn maxaa sanadkii lama xadidin laakin wa inagii nihi muctamadku waa qiilka s maarata kau qiil ka dhigay oo ah inuu ansaxayo oo sanadkaa lagu xambaarayo curfiga hadalkan marka curfiga da waa waa sanad imika ka bilaabmaysa in markaa sidaa u ansaxayo iyaa laga soo qaaday marka tana sidii oo kale ha noqoto buu qiilkani leeyahay lakin halkan waxaa laleeyahay ujeedadu halkan waa in qofkani muddadaa sanadka uu qofkii raadinayay dadkiina way ku xasilaysaa sida iyagu dhinac kale ka waxay leeyihiin sanadkii haddii la kala qayb qaybiyo faa'iidadii iyo boohintee xidhiidhka ahayd lamid ma noqonayso oo dee dibdhac baa ku imanaya yaboohintii oo dibdhacaasi waxba laga yaaba markaad lix bilood iska fadhiday qofkii inuu quustayba aanu hadda waxba daydaynba oo haddana mar dambe soo kacday laakiin dee taas waxaa loogu jawaabayaa marka horeba cidimay odhan markaa uu sidaa u qaaday waa inuu sanadkaa ugu horeeya horeeyo yabooyo iyadoo iska taallay haddaad hadhow toola sanad xidhiira yabooheyso cala alqawleyn de waxaad noqonaysaa cala alwajhayni waxaad noqonaysaa qof markaa wixii kasoo baxay ilan qoladan la laa yajuuzu ma laha sanadku waa inuu imika ka bilaabmo ma laha waxay leeyihin sanad xidhiira waa in la helo markaa waxaan leenahay taasina markaa tacliilkaasi halkan socon maayo wal awalu adharu wey waida faidaa carafa buu yihi markuu yaboohiyo wakhtaara tamaluka ee uu doorto lahaansho qaadasho malaka markaasuu milkiyaya waqiila waxaa la yihi yadkhulu fii milkihi bitacriif yaboohinta ayaabo uu ku milkiyayaa wixii qofkii markuu yaboohintii dhameeyo ujeedadiisuna waxaan iska qaado ma marka sanadkii dhammaato ayuu toos u yeelanaya isagaa milkigiisay noqonaysaaba mise waxay u baahan tahay wuxuu u baahan yahay inshaau tamalluk inuu curiyo lahaansho siduu u curinayaa dee wuxuu odhanayaa hadda laga bilaabo waan yeeshay waan isa siiyey tamallaktuhaa saas inuu yidhaaho mise mar haddii sanadkii dhamaa saasuu ku yeelanayaa wejibaa wuxuu leeyahay markii sanadkii dhammaado niyaduna mar hadday tamallug ahayd tacriifkii markuu dhamaado milkigiisii bay noqotay milkigiisii iyay noqotay isaga marka wax dambo laga doonay ma jir maxaa yeelay hore iyaa lagula dhaqmaya muctamadku laakin wuxuu leeyahay maya wixii waa milki wareegaya waa milki wareegaya qof ka wareegaya qof kale ku wareegaya soo ma de inshaa iyo curin buu ubaahan yahay ilan cuquudun bay wax ku ware maaratay milk amlaagtu ay ku kala wareegtaa marka laga taga dhaxalki marka milki qahriya ma noqonay waxay lan dhaxal ma ahe wuxuu u baahan yahay insha inuu curin sameeyo tamaluk oo deetana u markaa ku yeelanayo kaasaana muctamada qiyaasan calaa saa'ir tamalukaat maxaa yeeley waxaani maaha mubaax mu ahayn wax banaan iska yaalo de mubaaxaadkiya maahe waa wax milki qof ku jiray milki qof wax ku jiray wuxuu milkigaaga ugu soo wareegi karaa un bicaqdi marka iminka caqdigii dee labadii daraf suuragal kama aha oo darafkii labaad ma hayno de markaa almacsuuru laa almaysuuru laa yasqud bilmacsuur baan leenahay adigu waxaad tidahdaa tamallaktu intaan waan yeeshay waan isa siiyey wax noocaasa markaad tiraad iyaad yeelanaysa wuxuu yihi fain halaka wixii hadduu halaagsamo qabla an yatamallaka intii aanu isa siinin lam yadman damaan laguma le gacantiisu waa gacan amaana marka yaduhu yadu amaana qabla tamaluk wey sawaaء akhada lilxifdi aw akada ltamaluk man akada lilxifdi fa yaduhu yadu amaanatin mulaqa mabasha kaga soo baxaysa haddaad lilxifdi uqaadatay intaad hayso o dhan ba gacantaada waa gacan ammaano wixii si alla usoo gaadho adiga waxba lagaaga lagaaga weydiiyo haddaad litamaluk uqaadatayna qabla tamaluk gacantaadu waa gacan ammaano maxaa yeelay asalku de waa inaad qofkii baad uxifdiy so wadig yaboohinaya isagii manaad manaaficsanayn kumanaad intifaacayn sanadkan hore oo dhan waxaad uhaysaa waa isagii un adigu wax manaafico sanadkan hore maarata ad yabooyinaysa ad kuleedahay meeshan ma jirto fa idan gacantaadu waxay u eg intaas hore oo dhan gacantii qofkii ammaanada hayay ee wadiica ah wa in halaka bacda ma tamallaka damina haddii uu wixii halaagsamo markii uu milkiyey kadib laakiin damaankii waa lagu leeyahay iyaduna halkay ka imanaysaa de leannu hadda milkigaagii gashayba waxa weeya waa nooc iktiraada ba waaba qardi tamalugani yeelashada aad yeelanaysaa waa qardi maxaa yeelay waa ki nabigu alayhi salatu salaam fain jaaa saaibuka saaxibo qofkii lahaa hadduu yimaado yani waxa weeyaan yawma min adahri wey mar uun haddii uu yimaado wakti uun oo maarata waxa weeyaan dahriga kamid ah de waxa weeye waad waad u celinaysaa waad siinaysaa markaa de hadday iyadii joogtana yadi baad siinaysaa haddaanay jooginna bedelkeedii baad siinaysaa marka waxaa la yihi waa qardi waa waxaad amaahatay oo kale wey waxaad amaahatayna de adiga ayu damaankaaga ku jiri wuxuu yihi wain jaaa saaxibuhaa qofkii lahaa hadduu yimaado qabla tamalluk iyadoo aan la milkiyin akhadaha wuu qaadan maca ziyaadati iyadoo dhasheediiba iyadiyo wixii kusoo kordhayba wuu la tegi maxaa yeelay alaabaad u un bay ahayd sanadkii yaabay laba da-ood dhashay wuu la tegayaa waxaasoo dhan wain jaa hadduu imaado bacda tamalluki markaad wixii o dhan ba isa siisay iyadiyo wixii ay dhashayba waad qaadatay akhadahaa wuu qaadan maca ziyaadati almutasila ziyaadada la xidhiidhsan ee jirhkeedii ku jirta dee inay naaxday cayishay iyo wixii lamidkaa cayilkii waxba lagala hari maayo waa la siin duuna ziyaadati almunfasila laakiin wixii ka soocmay dhasheedii wixii lamidka ahaa qaadan maayo laakiin waa dhashay waa dhashii ay dhashay yeelashada dabadeed eeg neefkii muddaad haysay mabaad yaboohin dhowr da-ood bay dhashay madahiid adigu waxaadda ili baad yaboohin weli markaasaad yaboohisay sanad baad yaboohinaysay iyadoo dhowr da-ood wadata hadduu yimaado waxaas dhan uu dareersanaya yabooyintii markay dhammaatay isagii oon iman iyaa tiri waan isa siiy wixi o qaadanaysa wixii isa siisay oo haddana sii tarmay oo midba wax dhashay iyuu mar dambe yimid waxaad siinaysaa tii asalka ahayd iyo intii da-oodee dhashay lahaanshahaaga ka hor ilan marka kuwaasi milkigiisii bay ku dhasheen kuwaasi milkigiisii iyay ku dhasheen wixii laakiin dhashay bacda tamalluq intii aad waxan daynsatay waa daynsi wey dayn ahaan baad uqaadatay de waa dayntaadii wixii ay kugu dhashay xoolay aad qaaatay wixii ay kugu dhaleen adiga ayaa iskale ziyaadada munfasila saasaad gala hadhaysaa marka wain jaa hadduu imaado man yadaciha qof sheeganaya oo wasafaha uu tilmaamo tilmaamaheedii buu sheegay faghalaba calaa danihi multaqidkii waxa uu u maleeyo danigiisii qaalib ka noqday sidquhu ninkan inuu run sheegayo jaaza an yadfaca ilayhi way banaan tahay inuu ku wareejiyaa walaa yalzamhu laakiin kuma waajibayo ilaa bibayinatin ilaa u markhaatiya keeno hadduu qof ku yimaad ku yihahdo alaabtaa anigaa lahaa waa dollar boqol boqola oo maaragtay waxa weeyaan toddoba boqol ah ayuu ku yidhi dhammaanteed boqol boqola ama waa wada boqol boqol mid unbaa konton kontona gal wax yaroo noocaasay ku jirtay saasaya wixii oo dhan buu tahay xabad lamuu siiyey halkaa waddada jidkaasaan marayy maalin heblaayay ahayd saasa halkaas maarata waddadaasaan ku waayo maxaad isleedahay marka de waa waa waa wixiisii inaad siisaa waajib kuguma aha inaad siisaa waajib kuguma aha maxaa yeelay de tilmaanta waabuu ku yar maaragtay waxa weeyaan meelahaasuu ka dhega dhegeyn karaayo waxaba soo wada ogaan karaa sababa marka nabiguna law yucطى الnaasu bidacwaahum ladacaa rijaalu dimaءa qawmi waamwaalahum marka albayinatu calى lmuddaci muddaciga maxaa laga rabaa bayina laga rabaa hadduu bayino keeno way waajibaysaa markaa in la siiyo lakin haddaanu bayino keenin waajibi mayso wayse banaanta haddaas tira wallahi waa wixiisi inaad ku wareejisaa way kuu banaanta oo kuma dambaabaysid waayahay haddii markaa hadhowtoolo adigoo saa ugu dhiibay uu mid kale yimaado yihahdo anigaa lahaa uu markhaatiye keeno kii hore markhaatiye buu keena tilmaan unbu kuu sheego waad siisay ku kaloo markhaatiye wataa yimid de haddaad kii ka gaari karaysa waad kasoo qaadaysaa kanaad siinaysa hadii uu sidaa kula tegayna horta kan waad umagdhabaysa hadhowna kii adaa raadsanaya wuxuu wa in wajada luqata hadduu luqadada ka helo fi lxaram luqadadii xaramka hadday tahay لم يجوز ma banaana an يلتقطها inuu qaataa ma banaana ilaa للحفظ حفظ inuu qaadanayo mooyaane calaa daahiri اmadhabi madhabka shaafici cibaaradiisa daahirkeedu siday tahay waa sidaa waqiila waxaa kaloo la yihi yajuuzu يلتقط للتملك tahay an yultaqaa litamaluki قاتانا laftiisa in loo qaataana iyada lafteedu way banaan tahay leeyahay nabigu alayhi salaatu wasalaam waxaa ka sugan inuu markaa maka isagoo ka hadlaya yihi ina hada lbalada xaramahu llahu yowma khalaqa asamaawaati walard waxyaalihu markaa sheegay waxaa kamid ahaa walaa tultaqatu luqatatuhu walaa tultaqatu luqatatuhu ila man carafaha <clears throat> walaa yaltaqitu luqatatahu ila man carafaha qofkii yaboohinaya uun baa qaata baadida maka marka daahirulmadhabku waa saasoo xadiidka daahirkiisa weyi qof yaboohinaya unbaa qaato macnaheedu waa maxay yani qof qaadanayaa ma qaato ma qaado qof qaadanayaa qof qaadanayaa ma qaado ee qof yaboohinaya ayuunbaa qaado wey soo arki maysi muctamadku waa kaas oo xadiidka daahirkiisa waafaqsany waxaa markaa jira qiilkanoo isagu wuxuu leeyahay qof yaboohinaya arrintaas waa sanadki qof yaboohinaya unbaa qaata waa saasoo dee waa sanadkii la sheegaya laga hadlaya qolada hore markaa maxay leeyihin de hadday sidaa tahay maxay maki markaa dhulkii kale kaga duwantah ilan dhulkii kaleba qofkii tabalug doonaya waa inuu yaboohiyo soo sanadki markaa de waxaanu nabigu u yihi ila isagoo beledkan si gaara uga hadlaya walaa yaltaqitu luqatataha ilaa man carafa ilaa limunshid waxay tusinaysaa wax iyada u gaariya inuu jiro marka waxa ugaarka wuxuu noqonayaa in aan la tamalugeynin waayahay shuruudihii markaa wixii ku baxay bu hadda inoo gelaya wuxuu yihi wain kaana lwaajidu qofkan helay haddaba hadduu yahay cabdan addoon hadduu yahay fa fiihi qowlaani laba qowl baa ku sugan axaduhumaa qowl wuxuu leya yajuuzu iltiqaatuhu inuu y inuu way banaan wayamlikuhu asayidu sayidka ayaana milkiyaya bacda alxawli marka sanadkii uu dhamaado ima bitacriifihi ama inuu isagu markaa yaboohiyo ayuu ku milkiyi sayid maarata sayidku aw bitacriifi lcabdi ama addoonkuba uu yaboohiyo wathani qowlka labaadna laa yajuuzu may ma ansaxaya buu leeyahay iltiqaadkiisu fain talifat haddaba markaynu hahno ma ansaxayo fain talifat fii yadii gacantiisa haddii ay ku baaba'do alaabtii uu markaa aqdaruu ku qaaday daminahaa raqabadiisa ayuu ku damaanaya waa loo iibinayaa wain dafacaha ila sayid sayidka hadduu udhiibana zaala canhu damaanu damaankii wuu ka zuulayaa wain kaana hadduu yahay nisfuhu xuran wa nisfuhu cabdan bar xor iyo bar adoon hadduu yahay fahuwa kalxuri xorkii buu lamid yahay cala lmansuusi sida shaafici naskiisu uu yahay fayakunu baynahu wa bayna mawlaahu wuxuu markaa luqadadan udhaxaynaysaa isaga iyo sayidkiisii oo yucarifaani weeyaboohin wayamlikaani waanay yeelani in lam takun baynahumaa muhaayaatu haddii kaltan aanu ka dhexaynin fain kaana baynahumaa muhaayaatu kaltan hadduu ka dhaxeeyo fahal tadkulu luqaطatu fiiha luqadadu miyay soo dhe soo gelaysaa kaltankaasi fiihi qowlaani laba qowl baa ku sugan axaduhumaa mid wuxuu leeyahay annaha tadkulu way soo geliyo fain wajadahaa fii yowmihi maalinkii kalkiisa ahayd hadduu helo addoonku kaanat lahu isaga ayaa iskale maalinta wain wajadahaa fii yawmi sayidi maalintii kalkii sayidka hadduu helayna fiya lahu sayidka ayaa yeelanaya wathaniin qowlka labaadna wuxuu ley ma laa tadkulu kaltanku iyada ma gela ma gelaayo fatakunu baynahumaa maalintiina doonaba hala hele way udhaxaynaysaa wakurija fiihi waxaa lagu lasoo takriijiyey waa mansuuskaa horu sheegay muqaabilkiisiiye qowlun aakharu qowl kale ayaa lagu takriiji lasoo takriijiyeyo annahu kalcabdi inuu addoonkii caadiga ahaa uun uu la mid yahay wain kaana mukaataban addoonku hadduu mukaatab yahayna fa fiihi qowlaan laba qowl baa ku sugan axaduhumaa midi uu yahay annahu kalxuri wa xorkii buu la mid yahay yucarifu wuu yaboohin wayamliku waanu yeelan wahaani ka labaadna uu yahay annahu laa yaltaqitu mayane ma qaadanayo yani iltiqaadkiisu ma ansaxaya ma aha laakiin ma haynayo oo isagii loo dayn maaye waa laga wareejin fain akada hadduu qaato intazaca alxaakimu min yadi gacantiisa waa laga siibiyo dowladda ka qaadi wacarafahu xaakimka ayaa yaboohin uma yatamalaku lmukaatabu markaa kadib mukaatabkii ayaa markaa yeelanaya xorriyada markaa wixii ku baxay buu inoo sheegaya addoonkii oo de saddex qaybood adoonkii caadiga ahaa iyo kii barxorka ahaa iyo kii mukaatabka ahaa buu kuu sheegay addoonkii caadiga ah laba qowl baa ku sugan eeg maxay luqada laba macnaa ku sugan labada macna maxay kala ahaayeen iktisaab iyo iyo eh, iyo amaano iyo wilaaya xagga wilaayada addoonku shaqo kuma leh laysa min ahli lwilaayaat laakin xagga iktisaabka dee addoonku waa min ahli iktisaab oo xaabadii u soo gurtay wixii uu soo qaato dee sayidkaa iska yeelanaya mubaaxaadka tamalakul mubaaxaadkii wuu lahaa haddaba xaggeynu raacinaa labada qowl ku kala fayshayin waana markaanu sayidku ufasixin markaanu sayidku ufasixin weeyaan waxaa markaa eh, halkan la rajaxayaa meeshii nooc wilaaye abaa jirte kas iktisaabku ha jiro laakin labadii macno meesha way ku wada jiraan macna iktisaabna wuu ku jiraa macna alwilaayana way ku jirtaa walaysa huwa ahlan lilwilaaya mar haddaanu ahlilwilaaye aanu ahayn ninkani markaa eh, wixii markaa ma yeelanayo ma ma iltiqaadkii xaq uma laha saasaa markaa rajaxan sidaa iyaa rajaxan deetana haddii markaa uu qaato dee waxaa la eegayaa hadday dee taalo alaabti qofkii ka qaata ayaa multaqid noqonaya ama sayidkiisa ha noqde ama qof kale ha noqde haddii ay ku baaba gacantiisana raqabadiisay ku tacalluqaysaa waa alaab markaa jinaayo uu geystayo alaab uu baabi'iyeyo de waxaa lagu yeelanaya marka waa in hadhowtala haddii qofkii uu yimaado waa la iibinaya addoonkii baa la iibinaya markaasaa laga siinayaa xaqiisi kaasi waa kaa barxorkii u kaalay kii barxorka ahaa imaam shaafici naskiisu yaamkana ugu qoran yahay waa inuu qofkii xorta ahaa lamid yahay maxaa yeelay ninkani dee xoolana wuu yeeshaayo tamalugaad buu leya xoolihiisaana wilaayadooda isagaa le isagaa ka mas-uula markaa mas-uuliyaddii xoolihiisaba nin qaadi kara weeyaan marka saas mar hadduu yahay sidii qofkii xorta ahaa buu lamid yahay saasaa mansuus qowl kale oo markaa mukharaja baa jiro adoonkan caadigaa ah laga soo saarayo laleeyahay isaga laftiisii addoonnimaa ku jirte dee waa kanoo wilaayaadkii kaleba ma qaban karo wilaayatu nikaaxi male wilaaya cala algayr male soo garan maysid marka mar haddana wilaayaadkii kaleba lahayn tanna yaanu yeelan qole halkaa ka takriijisay way jirtaa laakiin sida saxdi waxa wey waa kaa mansuuska ahu haddaba waa la eegiyo isagiiyo sayidkiisii haddii aanay maalmaha qaybsan de wixii uu soo helay waa la wada leeyahay labadoodi way yaboohinayaan sanadkii marku dhamaadana way kala qaybsanayaan haddii laakiin ay maalmaha qaybsadeen oo maalina sayidku uu leeyahay oo maalintii sayidka ay tahay maalinna isagu uu leeyahay oo maalintiisi ay tahay oo wixii maalinta u shaqaysto sayidku aanu shaqo kulahayn wixii maalinta sayidka uu soo shaqeeyana dee sayidku uu wada leeyahay waa muhaayaada la sheegay kaltan baa jiray haddii haddaba luqadadii mal iyadana kaltankii ma gelayaayo luqadadoo keliya maahay waa waxaa loo yaqaana alaksaab naadira markan maalmaha la qaybsaday ma waxaa qaybtan gelaya wixii caadiga ahaa ee laysla yaqaanay markaaba kollay maskaxda kusoo dhacayay markii la qaybsanayay maalmaha mise wixii maskaxda kusoo dhacayay waxa naadirkee maskaxda aan kusoo dhacayniba ee si alla mararka qaarkood isaga iman karaaba iyaga laftooduna qaybtaa way gelayaan halkaasaa markaa uu khilaafku ku jira waa laba wejiyo agsaabta naadirka ah dhan muhaaya-ada ma gelayaan mise ma gelayaan khuseeye weeyaan haddaba labadaa weji waxaa markaa de rajaxan in ay gelayso muhaaya-adu inay gelayso maxaa yeelay de waa kasbi iyaguna marday maalmihii qaybsadeen maalinta wixii uu shaqaysto o dhan isaga arag wixii wax lagu yeeshana isagaa lagu leeyay maalinta kale wixii uu shaqeeyo dhanna sayidka iskale ama wax naadira ha noqdo ama wixii la yaqaanay ha noqde taasaa markaa rajaxanka kale isag wuxuu ka eegayaa de waxaani maskaxdaba kuma jirin marki waxaan la qeybsanaye intan tan kale unbaa maskaxda ku jirta markaa intii dee lagu raali ahaa ee maskaxda ku jirtay uu qeybtii ha la geliyo saasuu markaa isaguna dhinacaasu ka fiirinaya kii mukaatabka ahaa buu inoogu dambeysay addoonkii mukaatabka ahaa isaga markaa qawleyn baa ku sugan qawleynkan isaga ku sugani labadii qawle addoonka ku sugnaa maaha ee laga eegayey laysa ahlan lilwilaaya iyo laysa ahla iyo maarata huwa ahlu liliktisaab waayo ninkani imika dee xoolihiisiiba isagaa wilaayadiisa isagaa ka mas-uula wilaayadoodan wilaaya cala almaal calaa maalihi dee wuu leeyahay mukaatabku laakin isaga ishkaalku wuxuu kaga jiro lidalik labada qawlba labada qowl kii la qaataba ninkan marki wixii uu soo qaato nuqadadiisi waa asaxaysa itiqaadku waa asaxaya laakin axkaamtii baan ku tacaluqayn buu qowl leeyahay oo yaboohintii iyo ilaalintii iyo wixii baan kutacalluqa khilaafku marka waxa uu ka imanayaa waa xaggii taba tabaruca laysa ahlan litabaruc ilaalintan iyo xafidaadan iyo waxana waa nooc tabaruca iyo ammaanadan lahaynaya markaa maadaama aanu ahlun litabaruc aanu ahayn ayuu markaa qowlkani uu leeyahay <clears throat> laa yasixu iltiqaaطuhu iltiqaadkiisu ma asaxayo laakin muctamedku waxa weeye ninkaa iltiqaadkiisu wuu asaxayaa wixiisina isagaa yaboohinaya marka dambena isagaa yeelanaya maxaa yeelay de waa kaasoo wilaaya cala lmaalna wuu lahaa calaa maalihi iktisaabkiina maaragtay xaq buu ulahaa tan markaa arrintan eh, tabaruca la sheegayna de tabaruc waxaani maxdiya maaha waa nin shaqaysanaya weeyaan wuxuu yihi wain kaana faasiqan hadduu faasiq yahay kuriha lahu an yaltaqita waa loo karaayeysaa iltiqaadki fain iltaqada hadduu markaa soo eh, qaato uqira fii yadihi gacantiisaa lagu day fii axad ilqowleyn labada qowlee ku jira midani siduu leeyahay wantusica minhu waa laga siibi fi laakari qowlka kale siduu leeyahay wayusallamu dalika waxaa alaabtaa loo dhiibi ilaa iqatin qof lagu kalsooye wahal yanfaridu bitacriif miyuu yaboohinta la kelin noqonaya fiihi qowlaani laba qowl baa ku sugan axaduhumaa yanfaridu bihi wuu la kelin noqon wathani ka labaadna wuxu anahu yudamu ilayh waxaa loo la raacin man yushrifu caleyh qof kormeera u ah fa idaa carafa markii yaboohintii uu markaa la yimaado tamallakahu wuu iska yeelan fasiqii iltiqaadkiisu wuu ansaxaya qowlan waaxidan wuu ansaxaya laakiin waxa khilaafku uu ku jiro waa karaahiyo waa loo karaahiyeysta waayo de waxaa laga yaabaa inuu eh, tacaddi iyo xadgudub sameeyo markii oo soo qaado miyaa loo daynayaa alaabtii ha haya mise waa lagala wareegaya oo dawladdu way ka qaadaysa oo waa la haynaya ilaa inta iyaweyntu ay dhamaanayso qawleyn baa ku sugan qawl wuxuu leeyahay kol haddii iltiqaadkiisi uu asaxayo dee waa loo daynayaa haddii aan eh, maaragtay waxa weeyaan laga cabsanin inuu ku tagrifalo dee laga cabsan ku taklif falo waa loo daynayaa qof markaa kormeero oo kawar kala qabana waa loo sameynaya qawlka laakin kale waa muctamadkiiy wuxuu le mi waa laga qaadaya maaa kol haduu faasiq yahay ammaano male kol haddaanu ammaano lahayna xadgudub inuu dhacayo iyay u badan tahay markaa waa laga qaadaya qof lagu kalsoon yahay baana loo dhiibaya yaboohina waa la odhanaya hadda markuu yaboohinayo ma keligii baa yaboohinaya mise cid kale oo kala warqabta yaboohinta ayaa la raacinaya qawli wuxuu leeyahy isaga isagaa la keli noqonaya maxaa yeelay khiyaanada dee laga baqanay inu alaabta khiyaameya alabta inu ka qaadna meel dhignaye isaga yaboohintii un loo diray ha yaboohiyo ila yaboohintii khiyaana kuma sugne laakiin qawlka muctamadkii wuxuu leeyay may keligii yaboohin maayo waayo waxaa laga yaabaa isagii oo in waa yaboohiye yidhahdo isagoo sidii la rabay aan u yaboohin waa nin faasiqa sidii la rabay inuu yaboohin waayo yaa laga yaabay qof kormeeraa iyaa loo samaynay wain kaana kaafiran gaal hadduu yahay faqad qiila waxaa la yihi yaltaqiu wuu milke wuu qaadanayaa baad baadidii wayamliku waanu milkiyaya wahuwa lasaxu qowlka wejiga asaxa ah weey waqiila waxaa kaloo la yihi laa yaltaqitu fi daari lislaam daarulislaamka waxba ka qaadan maayo walaa yamliku mana milkeeya haddii uu qaado waayahay kii gaalka ahaa isaguna dee rashiid ma aha markaynu eegno xaggii diintiisa haddaba gaalkii dimiga ahaa ee dhulkii gaalada wixii dhul gaala uu ka helo luqadadiisu way u asaxaysaa wixii dhul gaala uu ka helo dee way u asaxaysaa laakiin wixii dhul islaam uu ka hela ayaa waxaa ku jira laba qowl laba weji weji wuxuu leeyahay waxa weeye sidii aynu ixyaalmuwaadkaba ugu diidnay ixyaa ulmawaadka inagi udiidnay soo ma tanna waa lami markaa luqadadan xoola islaam bay u eg tahay kol haddii daar islaam uu ka helay ka helay ma qaadanayo muctamadku laakin wuxuu leeyahay maya waxaani waa nooc iktisaaba xaabadiiba waa kii guranay looma diiday macaadintii looma diiday macagaalkii soo ma marka halkani ixyaa ulmawaadkii maahee halkani dhulkiina ma wi ma wa la manaaficsanayo dhulku wuu ka culus yahay marka wuxuu lamid yahay xaabadii la guranayey iyo ugaadhi iyo wixii lamidkaha buu lamid yahay way u banaan tahay kaasaana markaa asaxa wuxuu halkan ka gelayaa markaa wixii la helayey iyo aqsaamtiisii waxaa la helayaa waa dhowr qaybood wax markaa jamaad ah oo aan noolo ahayn iyo noole noolihiina wuxuu qaybsamayaa dad iyo xoolo dadkii markaa waa addoomihiide addoomihii baadi ahaan waa loo qab qaban karaa waa loo qaadan kara lakin waa markuu yar yaru mayiska ahayn ba inta aanuu mayiska ahayn qof markaa wax kala garanayo inta aanu ahay wey ama hadduu wax kala garanayo dee lama iltiqaadayo waxaa lohanaya halkead ka timid iyo reerihiin inoo halkii ad ka timid iyo de la wareysanaya haddaba wuxuu addoontiiba markaa inoo sheegaya wuxuu yihi wa in wajada hadduu helo jaariyatan addoon taxilu lahu xalaal u noqonaysa hadduu yeesho oo uu ku istibtaaci karayo lam yajuz lahu ma banaana an yaltaqiطahaa inuu luqada ahaan u qaato litamalluki isagoo doonaya inuu milkiyo bal yaakuduhaa lilxifdi xifdi ayuunbu u qaadan karaa markaynu baabulqardi soo maraynay baabulqardi markaynu soo maraynay waxaynu nidhi addoonta yaa la amaahin karaa qof aanay xalaal u ahayn kii ay xalaasha u ahayd lama iqraadin karo qardi ahaan looma siin kara waynagii inagii nidhi si aanay u shabihin icaaratu alabdaac ama icaarat lfuruuj tanna waa sidii oo kale oo luqadadu waynagan le waa wixii marka la tamalugo qardi bay noqonaysa markaa sida aynu halkaaba qardiga usoo diidnay yaa halkan la diidaya hadii adoontani ay tahay mid uu markaa xalaashan karayo inuu markaa u qaato litamalluq amaa lilxifdi de waa la ogolyahay ilan iyadu ma aha wax istimtaaci meeshii ku banaanaan maayeen waayahay weli ku sii socdaa dadkii halkaasuu kaga baxay wixii markaa u kaalay xayawaanka ahaa noolihii kale xoolaha ahaa waxaa loo kala qaadaya iyagana laba qaybo qaybtii koowaad buu ka hadla wuxuu yihi wain wajada hadduu helo daallatan baadi tamtanicu iska celinaysa min sikaari sibac dugaagga yaryar dacwadaya wixii midka ah maxay iskaga celin saddex mid ahaan biquwatii xoog kal ibili sida geeliyo walbaqari lo-di aw bisurcatihi ama orod iyo markaa dheerayn kadabyi sida markaa deeradiiy wixii lamidka ahaa aw bitayaraani ama duulimaad kal xamaami sida xamaamkii xamaam cidi leedahay haddaad aragto ama eh, deero cidi leedahay ama lo iyo waxaa lamidka iyo geeli fa in kaana waa la kala qaadi halkaad ka heshay hadana la eegi fa in kaana fi mahlakati meeshaad ka heshay hadday tahay meel bahgooye ah banaan yani aan cidi deganayn cidi deganayn hadday tahay waayahay lam yaltaqiطhaa litamaluk tamaluk inaad u qaato lama ogola oo de waa kii xadiidkii zayd ibn khaalid maa laka walaha nabigu alay sla slam ku yiri tamalugii lama ogola fain iltaqaa lidalik haddii taasi ka dhacdo tamalug u qaado damina ila wuu xadgudbay damaankeeda waa lagu yeelan wixii soo gaana fain salamahu ila aakim fain salamaha ila alxaakim hadduu dawladda iskaga wareejiyo beria min adamaan damaankii saasuu kaga beri noqon maxaa yeele dee dawladdu wilaaye ayay xoolaha ku leeda wain iltaqaa lilxifdi haddii laakiin uu u qaadayo geelan iyo lo uu u qaadayo si uu ilaaliyo un isaga aan damac kaga jirin fain kaana xaakiman qofkan hadduu dawladdii yahay jaaza way banaan tahay maxaa yeele dawladdu de wilaayay ku leedahay xoolihii dadkii xoolahaba wain kaana kayrahu haddaanu qofkani qof markaa dawladdii aanu ahayn faqad qiila waxaa la yihi yajuuzu xifdigu wuu u banaan yahay wa qiila waxaa kaloo layihi laa yajuuzu may uma banaana kan laa yajuuzu li ilaaqii xadiidku eeganaya maa laka walaha kan kalena wuxuu leeyahay xadiidku wuxuu ka hadlayay wixii tamalug ah wixii tamalug ka hadlayo waa kii markii argii la weydiiyey hi eh, khudha fa inamaa hiya laka aw liakhiika aw lidibi markaa waa tii tamalugii ayuu xadiidku ka hadlayey tii qofkii ilaalin uun u qaadayey xadiidku kama hadlayn ilaalintuna waa isaanu isaankii markaa la diidi maayo kaasaa muctamada inaan la diiday kaasi waa qeybtii hore markaa noolaha ama maarata xoolaha qeybta labaad wa in kaana hadday xoolahani yihiin mimaa laa markaa halkaa imika la soco geelii laga helay ama wixii mumtanica ahaa ee laga helay meel banaana ayuu ka hadlay maxaa inoo dhiman geelii iyo lo hadii laga helo dee magaalo iyo meel la degan yahay way inoo dhimanta qaybta dambu raacin doona wuxuu wareegay qaybtii kaloo ah wixii aan dugaagga iska celinayn wain kaana hadduu xoolahan yahay mimaa laa yamtanicu wixii aan iska celinaynin dugaaggaasi kal khanami waaba sida adhigii wasikaaril ibidi geelii yaryaraa walbaqari yaryaray jaaza iltiqaatuhu inuu markaa qaataa way banaan tahay yani lilxifdi walitamalug labadiiba xadiidkii sayd ibn khaalid baana tusinayay wuxuu yihi faida ltaqatahu markii uu hadaba qaado xoolahan kii tamalluga doonayey kii kale de u ilaalin une fa huwa bilkhiyaari waxa uu markaa khiyaa maaratay la dooransiinayaa bayna an yaxfadaha calaa saaxibiha inuu xaggii xifdiga u wareego tamalluga iska daayo oo qofkii u ilaaliyo taasi waa mid hadduu xifdi uqaaday dee wuu ilaalinayaa un waaya wayatabaraca bilinfaaqi calayha iyo inuu markaa waxa weeyaan ilaaliyo oo uu ku tabaruco isagu nafaqadeedii iyo markade waxay u baahan tahay way u banaantay taasi waa qodob wa bayna iyo an yucarifa inuu markaa yaboohiyo oo sanatan sanad uma yatamallakaha sanadkaa kadib uu markaa isa siiyo sidii xadiidku u tilmaamay wa bayna an yaakulahaa iyo inuu markaa iska cuno imika wayagrama qiimatahaa qiimaheediina uu markaa magdhabo ida jaaa saaxibuhaa qofkii lahaa haddii uu yimaado aw yabiicahaa fi lxaal iyo inuu imikaba iibiyo wayaxfada hamanaha lacagteeda uu xafido calaa saaxibihaa qofkii lahaa u ilaaliyo wayucarifahu wayucarifahaa sanatan sanadna uu markaa yaboohiyo uma yatamallakahu kadibna uu lacagtii iska qaato waaya xoolihii aan iska celin dugaagga arigiyo wixii lamidka ahaa haddii iyagana banaan laga helo haddii laga helo magaalo way noo iman doonta waa la islaa in labadii qaybood haddii banaan laga helo de haddaad xifdi uqaadayso waa caadi oo ku banaanta nafaqadiina waad ku tabaruci haddaad tamallug doonayso saddex baa kuu banaan ko in aad dee sanadkii yabooyso nafaqadeedana dee adigu aada qabto ood ku tabarucdo iyo in aad imikaba iska qalato intood is siiso adoo waxba yaboohinin ilan wixii wuxuu u bahan wuxuu cuno adigiina kuma qasbanin inaad ku tabarucdo marka inaad imikaba iska qalato meeshina waa banaan baa la joogaa lama joogo magaalo la soco iyo xaalada eh, marka markaad kaa samayso dee markaa lacagtii baad magdha magdhow ahaan udhigaysaayo markuu qofkii yimaado lacagtii baad siinaysa iyo xaaladda saddexaad oo inaad iibiso khiyaarka saddexaad inaad iibisa adaad idinkaa iibsata hesho oo deetana lacagtaa aad dhigto neefkii labada jeer waad yaboohin haddaad qalatayna waad yaboohin haddaad iibisayna waad yaboohin deetana haddii da qofkii la helo lacagtii baad siin haddii la waayana sanadkii markuu dhamaado lacagtii baad iska qaada saddexaasaad kala dooranaysa saddexdaa weliba ta u nafci badan qofkii lahaa iyaad ku dadaaleysaabal saddexdan xaggee laga keenay de waxaa laga keenay qiyaaska qiyaaskii baa laga keenayaayo wixii de waxa weyaan man inaad nafaqaysa adiga waajibka kuma aha inaad markaa iska sii dayso de qofkii ka dayacanto iyo inaad de u ilaaliso isagii ay ufiican tahay in markaa waxa weeyaan eh, aada u qaaddo inaad qaadana nag waa sunna waa mustaxab de markaa adigii lagu odhan maayo haddana lacag bixiye inaad markaa iska qalatood lacagteedii magdhow ahaan udhigto iyo inaad iibiso oo lacagtii o de iyadu waxba kaa doonaynin aada meel dhigto saasaad intaasaad kala dooranaysa iyo inaad de sanadkii iyohoysood adigu nafaqadeedii aada bixiso wuxuu yihi wain wujida fi lbaled haddii laga helay xayawaanka geel iyo ariba haddii magaalo laga helo fahuwa luqaatun waa wixii luqadada ahaa ee baadidii la qaadanayey weeyi yucarifuhaa sanatan sanad buu yaboohin geel iyo ariba ilaa anahu idaa wajada deetana sanad buu yaboohin ama de saddexdii shay aynu soo sheegnay iyuu kala dooran ilaa anahu laakiin idaa wajadahu fi lbeled haddii magaalo laga helay laa yakulu wuu iska qalanaya wuu cunaya dii ma jirto wa fi saxraa lakin markuu banaan ka helo iska qalinaya maxaa loo diiday halkan in la yska qasho waxaa la yidhi waxaa sahlan cid kaa iibsata inaad hesho cid iibsatay inaad hesho iyaa iska sahlan markaad magaaladii joogto markaa iska qalan maysid neefkii baadida ahaaye cid iibsataad raadin kadibna waad iibin lacagtii baanad hay ama neefkii waad iska haysan waad nafaqayn waanad yaboohin sanad kadibna waad iska yeelan labadaasa kala dooranaysa tii saddexaad ee ahayd iska qalo iyaa meesha ka baxaysa saas weeye markaa dariiqada muctamadki marka la kala saari maayo geel iyo arigiy halkan oo xadiidku muu kala saarin maxaasan loo yeelay xadiidka macnihiisi baa la eegayo xadiidku de waxa weya taa banaanka joogta ayuu ka hadlay taa banaanka joogta ayuu ka hadlay lakin marka magaaladii la joogo tuugtiyaa jirta sidii baaluhuba u cunayeen iyay tuugtii u qaadanaysaa halkan marka intii tuug qaadan lahaa inaad qaado qofkii u ilaaliso ood waxa weeyaan u yabooriso iyaa dee ka fiican markaa xadiidkii waxaynu markaa ku khasisaynaa cumuumaadkii kale ee de maaratay xifdulmaalka sheegi wa qiila waxaa kale oo la yihi huwa mayaane marka dhulka beledka laga helay w kamaa low wujida fi saxraai wuxuu la mid yahay kii banaanka laga helay laa ya'kudu lmumtanica wixii maarata is-ilaalinayay la qaadan maayo geeliya wixii lamidka ahaa wa ya'kudu wuu qaadanaya hayra lmumtanici kii aan is-ilaalinayn aig arigiiyo kala ahaa ilaa anahu laysa lahu laklu fi lbeledi laakiin markuu qaato kaa markaa ariga ah dee ku cunay maarata inuu iska qasho u banaanaan mayso walahu laklu fi saxraai saxraa haduu jooga lakin waa u banaanad waan soo marray qiilkani muxuu ki horka ka duwan yahay un qoladani waxay leeyihin geel iyo arigii sidii banaankiba loo kala saarayay iyaa magaaladiina loo kala saarayaa ilaaqa xadiidka iyaanay markaa iyagu ay qaadanayaan ama intan dambe laysa lahu laklu fi lbeledi iyo lahu laklu fi saxraa dee labada qowlba taa way ka midaysan wuxuu yihi wain kaana halkaa waxaynu kaga baxnay xoolihii noolaa waxaynu u gudbaynaa jamaadaadki wixii aan noolay wixii aan noolayn markaa waxay u kala qaybsamayaan iyaguna wax dee sidiisaa isaga oolaya sida lacagti iyo wax xumaanaya iyagu de wax nafaqo ubaani ma jiro oo de iyagu cunaan ma doonayo illa waxay maba noolee waxay u kala baxayaan wax xumaanaya iyo wax aan xumaanayn wixii aan xumaanayn hadal uma baahne waa tii laguu soo sheegay icrif cifaasahaa wawikaahaa uma carifhaa sana sanadkii baa la yaboohinaya iyada wixii xumaanayey ayaa isaguna qayba ah wuxuu yihi wain kaana maa wajadahu hadduu yahay waxaan uu helay mima laa yumkinu xifdu wixii aan la ilaalin karin ee xumaanaya kalhariisati sida xalwadii hariisada ahayd oo kale iyo wakayrihaa wixii lamidka ahaayee de wax qoyan ama raashin bisil ahaa iyo wii lamid markaa xumaanay caanihi caanihii irmaan sici markaad hesho dee caanaha ku jira soo ma caanihii waad lisaysaa caani markaad listo haddaad tirahdo intaan sanadka sanadkaa ansaca yeboohinayo caanihiisuna waan u dhigayaa de wixii markaa way xumaanayaan maaratay waxaana dhow lagu intifaacin bay noqonayaan marka maxaad samayn haddii marka wixi uu yahay wax aan sinaba loo ilaalin karin ee inuu xumaado iyo iyo in markaa de waxa weyaan la cuno un ay noqonayso in kaana eh, wuuu yii in kaana addunya mima wajada waxaan u helay mima laa yumkinu xifdu wax aan la ilaalin karin ee xumaanaya kalhariisati iyo wakeyra wixii lamidkaa fa huwa mukhayarun qofkan waxaa la kala dooransiin bayna an yaakula iska cuno wa bayna an yabaciya inuu hay la odhan maayo laba kala dooraa la odhan inaad wixii iibiso iyo inaad iska cunto oo hadduu magaalo joogo ma iska cunaya mise iibi un baynu odhanaynaa waxa la hataa magaalo joogo inuu iska cunaa tan way u banaantah waayo waxaa laga yaba w waxaan xumaanaye intuu daydayo cid iibsata inuu wixii xumaadaaba dhici kartaba markaa labadiibaa u banaa fain akala markii uu cuno cazala wuxuu gaar u dhigi qiimatahu lacagti qiimihiisii muddat tacriif muddada uu markaa yaboohinaye sanadkaa lacagtii meel buu iska dhigi wa carafa markaasuu markaa yaboohin sanatan sanad uma tasaraf yatasarafu fiiha markaa kadib iyuu lacagti iska soo qaadan iskaga tasarufi waqiila waxaa kale oo la yihi marka muxuu saa qoladaas maxay saa uleeyihiin de waxay leeyihiin waxa weye luqadadii waa tii aan loo ogolayn ilaa uu yaboyitu dhamaatay inuu ku tasarufo marka waa kan imika ninkana waxaan iska sameeyey neefkii u iska qalanayay iyo waxaan iska cunayey lacagtii waa inuu meel iska dhigantah si wax u yaalaan intaa wax yaboohinayo waqiila waxaa kaloo yucarifu may wuu yaboohin walaa yacsilu qiima lacagu meel dhigayaana ma jirte uu yaboohin wixii unbuu yaboohin neefkii u qashay yaarisadii u cunay wuu yaboohin u lacagu meel dhigayaana waxba ma jirayso kalana rajaxan waayo waxa la yidhi waxa u fiican qofkii alaabta waxaan lahaa inaan waxba meel la dhigin lacag inaan meel la dhigin ba ufiican waayo haddii la lacag baa meel la dhigaya lacagtaasi hadhow ammaanu bay noqono haddii la xado kii laga xaday baa iman ilan innagaa ku qasabnay in halkan dhige haddaynu nidhaahno waxba meelma dhigaya waa lagu leeyahayna dee wax markaa la xadi kara ma noqonayso oo qardi bay noqonaysaa sidaasaana markaa u fiican baa la yidhi qofkii de sida isaga ufiican baana la sameynay markaa wax meel la dhigaya ma jirto kana markaa rajaxa wuxuu yihi wain araada albayca iib hadduu doono inuu markaa hariisadii iibiyo ama neefkii de ariga ahaa rafaca alamra ila alxaakim xaakimka ayuu markaa dawladda ayuu arrintii ugudbinaya maxkamaddu geynaya iyagoo odhanaya iibiya e markay iibiyaana e de yabooyintiibu bilaabaya lacagtiina waa la haynayaa markii deetana yabooyinti ay dhamaato yaa markaa lacagtu iska qaadanaya maxaa markaa dawladda saa loogu sameynaya de dawladda waa logu samey adiga qofkan laguma ilan wakiil kama tihid qofki kumanuu dirsanin mas-uulna kama tihid markaa si xoolihiisa u iibisaa dawladdaa dadka ka mas-uula dawladda ku wareeji ha iibiso saasay marka xaggaasi ka fikirinayaan culamadu fa in lam yakun xaakimu haddaan xaakin jirin ama uu yahayba de mid isagiiba hadduu doono wixii iska qaadanay kolkuu mid iska qaadanaya mid injirun baa laga soo qaaday baaca binafsihi qofkan isagu baa iibini waxabasa himanu lacagtiina meel buu dhigayo wuu hayn muddadaa uu yaboohinayo waxaas waa wixii aan markaa la ilaalin karaynin qaab loo ilaaliyaa aanu jirin wey wuxuu yihi wain kaana hadduu yahay maa wajadahu waxaanuu helay yumkinu islaaxuhu haddii la hagaajin karayo ka ruabi waaba sida ruabkii timirtii qoyanayd ee ruabta ahayd weli timir noqonin taasi de waa la qalajiya waa la engejiyaa imikana talaagadaaba lagu ridaa fain kaana alxadu fii baycihi baacahu haddii ay u fiican tahay qofkii lahaa in la iibiyo wuu iibin wain kaana alxadu hadday dheefta ugu jirto iyo faa'iidadu fii tajfiifi in la engejiyana jafafa wuu engejina u qallajinayo deetana wuu ilaalin qarashka lagu qalajinayana xaggee laga bixinayaa waxaan lagu qalajinaya lagu engejinayana dee waxaa laga bixinayaa hadduu isagu bixiyo ku tabaruco waa halkeeda hadii kale qeyb kamidaa ah la iibin markaasaa intii kale lagu engejinayo markaa lagaga shaqeyn ama de adi talaagad lagu ridayo dee talaagada maaratay kiradeeda haddii maaratay ay ku filan tahay lagaga bixinayaa markaa saddex qaybood bay ku noqday jamaadkiina saddex bay ku noqday waxaan hawl u baahnayn iyo wax hawl u baahan si uu baaqi usii ahaado iyo wax aan si loo sii hayn karaaba jirina xumaanay mid walbana wuu kuu sheegay xukunkiisii wasala allahu wasalam alaa nabiyina maxamed wallahu aclam haddaan mobil helo kadib uu yimaado qof sheeganaya in uu isagu leeyahay biinkiina uu ka furo hal yalzamu icaahu kol had hadduu qofkii calaamada sheego mobilku siduu egaa iyo wixii uu ahaa iyo binkiisii iyo wixii uu sheeg sheego oo ay deetana aada u malaysay inuu isagu leeyahay way kuu banaan tahay laakiin laazim kuguma hadde waad fahantay shirkad baa cidda alaabteeda iibis u iibisa u ballan qaada faa'iidada in kamida oo la isla og yahay mararka qaarna abaalmarin aan lagu heshiin bay bixiyaan markaa intaa khayru macluumka ah waa maxay xukunkeedu markii ay leeyihiin qofkii waxaa samay waxaasaa la siinaya wixii inuu wax la garanaya noqdaa waa shardi haddii hadhow wax kaloo aan la isla ogeyn kuugu daraan dee waa khayr wax kaloo aan la hadday kugu daraan khayr uun bay noqon ziyaadatu khayri haddii ay marka horeba yidhaahdaan qofkii waxaa noo keena abaalmarin fiican baanu siinaynaa oonay waxba markaa sheegina qofkii shaqadii qabtay ujratulmithli buu da yeelanaya waxyaalahaasoo kale idinku xalisaan baa la doonaya de laweyn kusoo aragnay kitaabdana nagu soo noqnoqota taasoo kale inay idinku xalisaan ba inay soo gudubta maaha hal yajuuzu lilmuslimi luqadatu alatii ya fi awطan اkufaar maa akdi watamaluk bigayri tacriif eeg maya de haddii ay tahay hadday yani xoolihii gaaladii xarbiyiinta hadday taad og tahay inay iyagu leeyihin qolada xarbiyiinta iyo dagaalku inaga dhexeeya de waa la iska qaadanaya waa la iska qaadanaya lakin haddii aanad sidaa u ogeyn ee luqado ay tahay waxaa loo baahanayaa tacriifki guriga ay dawladdu ku siisay ee guryaha dawladda kamid ahaa iyo baabuurkii dawladda marka dawladdii ku siisay dhacdo dowlad kalena meesha timaado inta badan wasaaradda way iska wasiirada miyaa way iska qaataan sax miyaa qaabkii dee laguu siiyey bay ku xulantay haddii si saxa laguu siiyey tamalugna laguu siiyo qaado lagu yiri oo dan dantu ay ku jirta in lagu siiyo de qof maaragtay wax weya loo baahan yahay baa too la doonaya meesha in la dejiyo meeshaa lagu dejinayay oo dadka ummaddaa kaa faa'iideysay ama waad baahnayd oo markaa waxa weeyaan dadkii da in wax la siiya xaq ulahaa baad ahayd saasaa lagu siinayay hadday wax noocaasa ay ahayd oo wuxuuna tamliik u ahaa ee lagu siiyey ee aanay ahayn un imtaac in lagu yidhi iska deganow de in lagaa qaado markaa xaq loogu yeelan maayo arrinkan iminka masaajidada ka jira ee wax waloo laga dhex helo mas-uulka masjidka loo keenayo iyagana ay ka soo laalaadinayaan mixraabka sida tusbaxyada bal ka waran wixii haddaad qaado luqadadii oo deetana meel ka laalaadiso hadhow haddii laxada adaa lagugu leeyay ila wixii haddaad qaaddood gacantaba haddaad ku qaaddo mas uuliyaddiisii aday ku raacdo markaa de inaad ilaalisood meel ilaashan wixii halkan laga soo laalaadiyana miyaa la ilaaliyo waxba lama ilaalin saacadaha marka qaarkood halka lasoo suraa haday doonaan qaaliya markaa sax ma aha warqad ha la qoro dibadda lagu dhajiyo saacad baa masaajidka laga helay qofkii lahaa muadinka ha u yimaado ama nambarkaa ha soo garaaco saas oo kale oo sanadkii markaa hala yabooyo hadhowda doonta iska qaadade de wallahu aclam